bsmi اllah الرxmaan الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaة والsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmin وعlى آlih وصxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح بن cبد الله الcusaymi غfر الله له ولهم جميعا بإsناad kل منهم إلى سفyان بن عyynة عن cمر بن دينار عن أbي qبوس mولى cبدالله بن cمر بن can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi sama wmin taraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usuul almutuun khaasatan usuul xadiid almustafa wa rasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajil walaajil fahada huwa almajlis athaalith walcishruun min majaalisi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 ko kontonaad nushadan wata waa laba konton nusada caadigahayna waa ko konton weyaan habeenkan ka dambe insha allahu tacala waxaa laga yaaba inaan ku soconno nushadan marka hal xadiidun baa horay jiri doona insha allahu tacaala xadiidka shan iyo laba kontonaad wa can abi umaamata laga wariyey suday ibnu cujlaan radi allahu tacala canhu wa ardaahu qaala qaala rasuulu llahi sala yabna aadam ibna aadanow innaka adiga an tabdula inaad bixisa alfadla dheeriga inaad bixiso ayaa khayrun laka kuu khayr badan wa an tumsikahu inaad shayga dheeriga ah haysatana sharun laka wa in ayaa idiin qoran wa an weeyaan wa an tumsikahu inaad muxuu aad haysato ayaa sharun laka kuu shar badan weeyaan walaa tulaamu laguguma eedaynaya calaa kafaafin in kugu filan oo adiga muxuu ahay kuga kooban oo kugu filan inaad haysato laguguma eedaynayo weyaan laakiin shayga fadliga ah dheeriga ah inaad ku dhagnaato shar ayuu ku yahay inaad bixisana khayr badan baa kugu sugan saasuu nabigeenle sal allahu aleyh waali wasalem wabda waxaad ku bilowdaa nafaqadii io bixintii biman duul ku bilow tacuulu aad nafaqaynaysid ku bilow ay waajibka ku tahay nafaqadiisa walyadu lculyaa gacanta sarrayso oo wax bixinaysa sidaan xalib u soo marnay ayaa khayrun ka khayr badan min alyadi sufla gacanta hoose oo hoosaysa iyada ayaa ka khayr badan weeyaan rawaahu muslim xadiidkan imaam muslim ayaa wariyey xadiidka iyo saddex-iyo kontonaad wa can anas bni maalikin radia allahu tacala canhu ardaahu qaala anas wuxuu yidhi maa su'ila lama weydiinin rasuululah rasuulka alle sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka alle lama weydiinin cala alislaami islaamnimada laguma weydiinin shay-an wax laguma weydiinin ilaa haddii wax lagu weydiiyo actaahu shayga asaga nabigu bixinaya sala allahu aleh waali islaamnimada haddii wax nabi lagu weydiisto layidhaha nabi allow diintaas iyo alla magacii diintaas wax lagu weydiisto nabiguu bixin jiray sala allahu aleh waali wasalam walaqad jaa waxaa yimid walaqad jaa'ahu waxaa u yimid nabiga sala allahu aleh ali waslem rajul nin baa u nabiga marka wuxuu siiyey hanaman ari ayuu siiyey oo bayna jabalayni laba buurood inta dhexdooda buuxiyo oo laba buurood u dhaxeeya ayuu nabiga sii sala allahu calayh waali wasalam farajaca nin kadibna ninka laabtay ilaa qowmihi qoladii uu ka dhashay ayuu u laabtay fa qaala kadibna wuxuu yidhi yaa qowmi muxuuah tolow aslimuu islaama fa inna muxamadan nabi muxamed yuctii wuxuu bixiyaa cata'a man duul bixintiisa ayuu bixiyaa laa yaksha aanan ka baqaynin alfaqra faqiirnimo qof faqiirnimo aanan ka baqaynin siduu wax u bixiyo ay wax u bixiyaa islaama weeyaan nacam wain kaana wuxuu ahaaday alrajulu nin layuslimu mid soo islaama maa yuriidu isagoonan doonayn ila dunya adduunya mooyane islaamitaankiisa iyo islaamku soo gala muhimadda iyo hadafka uu leeyahay waa inuu muxuu ahay xoolo iyo adduunyo helo famaa yalbathu ma nagaanayo ilaa yasiiran in yar mooyane xataa yakuuna ilaa uu ka ahada alislaamu axaba mid la kalgacaylo badanya ilayhi isaga xaggiisa min adunya adduunyada iyo iyo wamaa calayha wix dusheeda ahaaday rawaahu muslimaam muslim ee xadiidkana wariyey nabigeena sal allahu calayh waali wasalam haddii marba islaamnimada wax lagu weydiisto nabiga wuu bixin jira calayhi salaatu salaam hadda haddii aad adiga oo muxuu ahaay islaan ahaan u qaabaysan oo dharka dharka muslimka xihan oo khamiis iyo cimaamad iyo islaamnimo ay kaa muuqato oo dadka aysaa kugu tuhmayaan gacanta lagu horsado mxuuaha qaarkood gaalada waxay leeyihiin assalaamu calaykum intay mxuuaha warkay ku arkaan tay horsadaanay leeyihin assalaamu calaykum markaasoo kale wixii jeebkaada ku jira ood awoodi karta inaad siiso waa shay aad muhiim u ah maxaa yeelay islaamnimada ayuu qofka wax kugu weydiistay iyo qaybihii qiimihii islaamnimada nabigeenana sala allahu caleyh waali wasalam wuxuu ahaan jiray saas saasuu ahaan jiray qofka waxaa laga yaabaa kun gaal markay marto oo kunkaa gaal gacanta inaan u taagin oo adoo khamiis wata ama adoo islaamnimo kaa muuqato muslimo u muuqda aad wax ku tuurta in islaamnimadii uu jeclaado qalbigii islaamnimada ay ku dhacda sida uu ku islaamo ayaa dhici karta weyaan marka marba haddii qofka uu islaamka wax kugu weydiisto amaba qabla dalika bismi illaahi caza wajalla ilahay magacu kugu weydiisto waa in la siiyo nabigeena xadigiisaas waay sal allahu aleh kadalika nin nabigu yimid markuu ninkaa u yimid ari aad u tiro badan oo muxuu aha laba buurood buur iyo buur waa taqaanaa intay leegtahay laba buurood inta udhexaysa ari buuxiyey ayuu nabigi sal allah aley wasalam mu'allafat wa kadib ninka isaga wuxuu laabtay tolkiisii markaasuu yidhi tolow muxamed ninka la yidhahdo wuxuu bixinayaa qof aanan faqiirnimo ka baqaynin siduu wax u bixiya sida aawadeed islaama tolkii dhan sidii ku islaameen weeyaan kadalika nabigeenna sala allahu calayh waali dadka u soo imaan jiray oo islaamnimada khaasatan gadaaldama markuu xoogaystay oo muxuuaha xoolo la helay oo nabiga ala slam shawka u yeeshay dowlad u yeeshay in badanoo ka mid ama dad ka mida ah waxaa way soo islaami jireen muhiimaddana waxaa weyaan in xoolo ay helaan qaar waxaa la siin jira boqol neef oo geela ah. markaasaa boqolka looga dari jiray markaasaa boqolkaba looga dari jiray saddex boqol oo neef oo geela ah hallin la siin jiray oo nabiga siin jira sal lla slm maca daalika saxaabadii la nooleed oo muxuu ahaa asxaabu sufana ay baahi iyo dhibaato ay la wililoomayaan ay gadgadoomayaan weyaan intaas in qolyaha naarta ay ka badbaadaan kuwan iimaankooda u tala saaran jiray nabiga sal allahu aleh ali marka ninka isaga ah markuu soo islaamo waxaad soo islaama muhimadda u islaama waa xoola iyo adduunye kadibna muddo yaruu joogaya islaamnimadii adduun iyo wax alle wixii adduunkaas ku sugan oo dhan islaamnimaduu ka jeclaanaya maxaa yeelay liannahu yaduuqu xalaawata aliimaan wa xalaawata alislaam islaamkan muxuu ahay macaankiisa iyo waxaa weyaan wanaaggiisa ayuu dhadhimanaya qofka kadibna wax walba muxuu islaamnimadaas ayaa kala qaymo badnaana weyaan rawaahu muslim xadiidkan imam muslim ayaa wariyey xadiidka shan boqol iyo afariy kontonaad wacan cumara waxaa lagu radi allahu tacala canhu ardahu qala wuxu yihi sayd cumar qasama waxaa qaybiyey rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayh waali wasalam qasman qayb ayuu nabiga qaybiyey sal l slm xoole ayuu qaybiyey faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahyow lakayru haaulaa'i kuwan ku aanan ahayn ayaa kaanuu ahaaday axaqa kuwa ku habboon bihi maalkaas minhum kuwaan kaga habboon weyaan kuwaan hadda aad siisay kuwa aanan ahayn ayaa xoolahan iyo qaybtan ku habboona in la siiyo weyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena sal allahu aleh waali innahum iyaga khayaruuna waa i doorrimaadgeliyeen an yas'aluuna in ay weydiistaan bilfuxshi si aad u qaabdaran oo xagxagasho ay ku jirto wax ugu weydiistaan iyo oo fa uciyahum aan aw amaba yubakhiluunanii inay bakhiilnimo igu xukumaan oo yidhahdaan muxamed waa bakhiil labadaas ay doorrimaad geliyeen weyaan walastu anna ma ihi haddii aan ahay nabi moxamed sal allahu alay ali mid bakhayle ma ihi weeyaan saasuu nabiga sal lla l nimin marka aanan muxuu ahay mudnayn oo iska reer baadiye ah oo islaamnimadaan aan wax badan u soo marin ayaa nabiga sal allahu alay ali waslem isagoo ta'liifu alquluub iyo su'aashooda badnayd awgeed ayuu xoolo badan u siiyey ood u qaybiyey kadibna sayid cumar arrintaa wuxuu yidhi nabi allow kuwan kuwa kaga habboonay waxsiinta ayaa jira oo raggii asxaabu sufada ahaa iyo almuhaajiruun walansaar iyo raggii waxaa wa saabiquuna alawaluuna min almuhaajiriin walansaar iyo raggaas ayaa meesha jooga nabi allow kuwan kaga habboon oon diintan waxbaan u soo marin marka nabigeena sal allahu aleh ali waslm wuxuu yidhi kuwaas laba shay doorrimaad geliyeen shayga koobaad inay bakhaylnimo igu xukumaan oo yidhahdaan moxamed waa bakhiil nin muxuu ahay daaci ah oo ahlu khayra in bakhaylnimo lagu xukumana waa mushkilad qofka waa taqaana qof iska caadiga ah, ayaa laga yaabaa haddii waa bakhay la dadka si kale u arkayaan dhaqaalo kasta haysto qofku hebel waa bakhay haddii la yidhahda xitaa waxaa weeyaan macno weyn adkoodka ma lahan waa macno beelaya qofka nabi moxamed waa bakhayl haddii la yidhahdana sidaasoo kale dacwadii xataa inuu baasbaxa ayaa halisa sooma marka bakhaylnimo inay ugu xukumaan anna mid tan kalena waxaa weeyaan inay si aad u liidan oo qabqabsi iyo jiijid ay ku jirta wax ugu weydiistaan sidii horay baanu soo marnay amaanu mari doonna mxuu ahay taayada ah ayaa labadaas ka midun bay doorrimaadgeliyeen marka sida awgeed ayaan u siinaya ugu qaybinaya si ay iga aamusaan weyaan saasuu nabig sal allahu aleh waslem ama aytaan igu xukumin rawaahu muslim xadiidkan imaam muslim ayaa wariyey xadiidka aad an jubayr ibni mucim radi allahu tacala canhu ardaa anahu ibn mucim <clears throat> qaala wuxuu yidhi jubayr waqti huwa isaga jubayr yasiiru uu socda maca nabi nabigu ula socda sala allahu maqfarahu soo noqodkiisii uu ka soo noqday min xunaynin duulaanka xunayn uu ka soo noqday nabiga sal allahu aleh wasalam facaaliqahu ku dhegdhegay oo ka raaracsaday oo iska lulay alacraabu reer baadiyihii ayaa iska lulay nabiga sal allahu aleh wasalam waxay nabiga wax weydiisanayaan xoolihii tirada badnaa oo mxuu ahay laga soo wamaa afaa allahu calaa rasuulihi qolihii waxaa weyaan meesha xunayn ahayd raggii mxuu aha xoolihii laga keenay in la siiya ayay nabigu u dhegdhegayaan sal allahu aleh ali wasalam xataa ay u dhibaatageliyaan nabiga sal alla l slam ilaa samuratin geed samura ah ama qurac iyo waxaa tidhahdaba geed muxuu ahaa inaad nabiga cala sl slam hoos mara ama uu aha dhinaciisa mara oo aad bay u tadiyeen oo waa rafadiyeen nabiga sal allahu aleh wasalam na sii xoolana sii xoolana sii xoola ila dalik kow fakhaafat samuradii iyo geedkii waxay mxuu daftay marka ridaahu nabiga mxuu ahay go'iisa ayay nabiga daftay calayhi salaatu wasalaam ayb fawaqafa nabiyu nabigu waa istaagay sala allahu aleh ali wasalam faqaala nabigu wuxuu yidhi acuunii war isiiyaay ridaa'ii mxuu ahay go'ayga isiiya falow kaana hadduu ii sugnaada lii aniga cadadu haadihi alcida geedahan qodaxdalah cidaha waa geedaha qodaxdalacidaha la yidhahdaa geedahan qodaxdalah oo muxuu ahay magacaala haddii cadadkoodoo kale oo xoolo aan haysan lahaa falow kaana hadday ii sugnaata lii aniga cadadu haadihi alcida geedahan muxua qodaxda lah cadadkeeda oo nacaman geella hadii aan muxuu ahaan lahaa oon gacanta ku hayn lahaa laqasamtu waan idiin qaybin lahaa dhammaantiin xoolaan idinka dharjin lahaa laqasamtu waan qaybin lahaa baynakum dhexdiinna oo neefka ma reebeen wayaan dhammaan waa idin qaybin laha oo nin hadda muxua xoolo ina haysan raba ma ahi wayaan kuwaana waa idin siinaya saasoo kaleba uma kadibna laa tajidunii ima helaysaan oo iguma arkaysaan bahiilan inaan bahiila ima helaysaan weyaan walaa kadaaban beenaana inaan ahayna ima helaysaan walaa jamaanan fuli inaan ahayna ima helaysaan weyaan rawahu lbukhaariy marka haddii aan ahay xoola in oo xoola haddii soo maraan waa idin qaybina ee waxaa weyaan waxaad yeelaysaan war tartiibsada rawahu lbukhaariy imaam bukhari aa xadiidkaa wariyey ay xaala rujuucihi markuu ka laabtay waad garanaysaan qabsatu xunayn markuu nabigeena sala allahu aleyh waali magaalada maka la furtay oo dad aad iyo aad u badan ay islaamnimada soo galeen kadibna nimankii reer hawaasin ayaa lagu duulay markii lagu duulay saxaabadii ay dhawaaqeen waxay yidhahdeen lanuqlab alyawma min qila in badan ayaa nagula ciilayaraan iyo mxuu ah cadadyari maanta cadadyari kuma cilmayna oo noogulama adkaanaya horaanna waxay ku dagaalami jireen aliimaanu wa kadalika aydan altadxiya kadibna nimankii reer hawaasin <clears throat> niman waxaayan aad leebab ku tuura meelunbaa loo galay kadibna waxaa weyaan leebunbaa lagu asqeeyey hal mar unbaa mxu dhowr qof isla wada qabsadaba hal maraa marka dhabalka soo jeediyey in yar oo nabigaas ku jira sala allahu aleh ali ayaa meesha ku haray ana nabiy xaq ana ibnu cabdilmualib saasuu nabig lahay sal allahu aleh ali wasalam kadibna markay xaaladda cakirantay ayaa nabiga sala allahu aleh ali wuxuu dhawaaqay yaa ahla shajara ya ahl ajarabas kadibna waxaa weyaan ya almuhaajiruun ya alansaar hal maray marka soo laabteen kadib nimankii waxaa weyaan waa laga adkaaday bifadl illahi caza wajal waa laga adkaaday xoolo aad u tiro badan oon lahayn ayaa marka waxaa weyaan nabiga ala slam gacantiisa soo galay markaas ayay ahayd weyaan qaswat alxunayn wa yowma xunaynin qur-aanka xitaa wuu wa yowma xunaynin id acjabatkum kadaratukum falam tuqni cankum shaya wadaaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin waa tii aad jeesateen adinkoo dhabarka mxuu ahaa jeediyey oo weliba aanan mxuuha waxba soo fiirnaynin uma kadib markaasaa waxaa weeyaan ay ilaahay uu soo deji subxana wa tacaala sakiinadii iyo xasiloonnadii iyo mxuu ahaa abaatkii sugnaantii xunayn marka wcan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ardaahu ana nabiya nabigeena sal allahu alayh wali wasalam ana rasuul allah rasuulka al sal allahu aleh wali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi maa naqasat ma nusqaamisa sadaqatun sadaqa ma nusqaamisa min maalin maal waxba kama tarto kama nusqaamisa weeyaan abadan sadaqa ayaa maal dhammaysay ha ka yaabin abadan ma nusqaamiso wamaa zaada allahu allana uma kordhiya cabdan addoon uma kordhiyo bicafwin cafwi iyo iska musaamaxitaan ilaa cizan sharafun buu rabbi ugu kordhiya subxana wa tacaala wamaa tawaadaca hoos isuma dhiga axadun qofna lilaahi alla weyne subxaanahu wa tacaala ilaa hadduu sameeya rafacahu allahu ilahay baa kor u qaada caza haalibaha ee wajalla weynaaye subxana wa tacala rawahu muslim xadiidkan abi hurayre uu warnaa nabigeena sal allahu aleh ali waslm wuxuu la dhihi jiray maal inay baabiisa haka yaabin abadan ma nusqaamiso wamaa tunfiquu min shayin wma anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu wahuwa khayru raasiqiin dadka sadaqada bixiyo ahla sadaqaadka ahna arrintaida aad bay u yaqaanaan waxaa dhici karta dadka qaar inay ku dhacda eh, inay degdegu ku dhaca waxay ka sheekayn jireen culimmadeenna xafidahum allah waracaahum nin sheekha ayaa masjidka istaagay markaasaa wuxuu yidhi yaa iyabohay neef geel xoolaad karargaysaanoo tarqiibuu geliyey oo ilaahay subxana wataala inuu muxuu ahaa yukhlifuhu ayuu u sheegay kadibna baa istaagay neef hal ayuu bixiyey markuu hashi bixiyey kadibna wuxuu sugaya hashi booskeeda inay u usoo gashay markiiba isaga ayaa xanuunsaday shubana ku dhacay mudduu shubmay geeliina wax badan baa ka dhintay marka sanad ayaa marka uun hoos usii socday hoos usii socday sanadkii sanad kadib markaas ilaahay subxana wa tacala wuxuu sii caafimaad xoolihiina waxa weyaan mataana iyo dhadiga ayaa aad loo jecelay dhadigaas iyo muddo yarba ilahi subxana watacala wuxuu siiyey xoolo aad u badan maalintii dambe wadaadkiiyo marka ii ku kala maaqaani taagan oo waxaa weyaan yaboohina ayuu soo maray markaasaa yaa hal ku ilaahay xoolo badan uu siinayaa waxaasoo hakadaa sidii lah markaasuu yidhi sheekh ukaadi war ukaadi degdegina wuxuu yidhi xoolo waa la heli yidhi shaki ma laha laakiin shuban iyo dhibaato badanaa muxuuha ka horreeya marka waxa laga yaabaa qofka inuu intuu xoolo bixiyo kadibna maalintii uu mxuuha kunki shil markuu bixiyey kunkii uusan arkin lakiin wux way soo socdaan fi ariiq way imaanayaan adi istijjaal la imaadeen weyaan saas weyaan sadaqa marka lagama yaaba inay nusqaamiso maal ay nusqaamiso weyaan kadalika ilaahayna subxana wa tacaala addoon uma biiriyo cafwi iyo masaamixitaan dadku iska masaamaxa ilaa cizi iyo sharaf qof baa ku dulmiyey qof baa dharbaaxa kugu dhuftay qof baa ku aflagaadeeyey qof baa xumaan kuu geystay inaad iskaga aamusto inaad ka argudata waxaa weeyaan walaman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil qofkii inaad arbaaxday adna aad eh, ku dhufato waxaa weeyaan eh, dhibaato weyn ma lahan haddaadan xadgudbaynin ama dhibaato ka weyn ay ka ratimaynin laakiin waxaa boqol jeer iyo kun jeer iyo milyan jeer ka qaybo badan inaad qof iska cafiso ilaahay subxaana wa tacala maanta adoo socda ayaa halkan aayar meeshubaad iska xoxogatay waa iska socotay dadkan way ku arkayaan intaan kuu jeeda marka awoodna waad leedahay oo nin muxuu ahaa way ku yaqaanaa inaad awood leedahay qofka iska celin karto laakiin qofki waxaa laga yaba inad tirado allah ku hanuuniyey sida carabta ay dhahaan oo kale hadaak allah oo iskaga tagta marka arrinta ayada dadka ayaga quluubtooda xataa ilaahay subxana watacala uu ku gelinayaa weynaan iyo qiimo ayuu ku gelinaya rabbi subxana watacaala iyo nin cadiim inaad tahay ayaad ku gelinaa cizi umbaa kuu biiri laakiin haddii aad muxuu qof marbaadna arbaxdaad ku miiqaa muxuu ahay koorma hoosaad udhacaysa war ninkan nixshona maahane ninkan safiiha ah, inuu ku dayda ninkii la yaqaanay hoosaad udhacaysaa marka sideedaba cafwiga wanaag unbuu biiriyaa hadal haddii xun lagu dhaha iska cafi haddii xumaanka lagu geysa iska cafi inaad sabri weyd sabri weydana meeshii ha dhaafinin aad dareemaysa inay xumaato ka imaanaysana iskaba cafi dan ha ka gelin weyaan u dulqaada ka qaadaysaa insha allahu tacaala nacam kadalika qofka hoos isu dhigo ood kor isu qaadin ood sanka taagin waxa weyaan waxay u biirinaysaa inaad ilahi subxana wa taala rafciyo ood sharfo weyaan nacam xadiidkaaaad wacan abi kabshata waxaa laga wariyey cumar ibnu sacdin alammariyu maxaa idiin qoran anmariyu soo idinma qorno radia allahu tacala canhu ardaahu anahu ninka la yidhaahda cumar camr miyaa idiin qormays cumar ya cumar soo idinma qorno nacam annahu ninkaa saxaabiga radia allahu tacala canhu wa ardaahu samica wuxuu maqlay rasuul allahi rasuulka luu maqlay sala allahu caleyh waali wasalam yaquulu rasuulkoola alaaatun saddex uqsimu calayhinna waan ku dhaaranayaa saddex shay waan ku dhaaranayaa oo uxadiukum waxaan idiin sheegayaa oon ku xijinaya xadiian xadiina waan ku xijinaya faxfaduu xifdiya markaan saddex shay ku dhaarto inay dhab yihiin xadiina waa sheegaya ee xifdiya ayuu nabi yidhi sal allahu aleh ali wasalam tan koobaad maa naqasa ma nusqaami maalu cabdin min sadaqatin maa naqasa ma nusqaamada cafwan maalu cabdin addoon maalkiis ma nusqaama min sadaqatin sadaqa kama nusqaamo weyaan oo sadaqa ma nusqaamiso walaa ulima cabdun adoonna lama ulmiyo waa tii labaadi madlamatun ulmi lama ulmiyo sabara calayha uu ku sabray ilaa hadduu sameeya zaadahu allaahu cizan ilaahay sharaf buu u ziyaadiyaa weeyaan walaa fataxa ma furo tan saddexaadna cabdun adoon baaba mas'alatin su'aal albaabkeed ma fura oo waxalliisiyay ma fura ilaa hadduu furo fataxa allaahu ilaahay wuxuu ku furaa wuxuu ku fura calayhi dushiisa baaba faqrin faqiirnimo albaabkeedu rabbi ku fura subxaana wa tacaala aw kalimatan ama kalima oo naxwaha la ah, saas ayuu nabigu ku dhaartay sal allahu aleh waali waslem saddexdaa shay uxadiikum waan idiin sheegay xadiian xadiiin waan idiin sheegay faxfadou xifdiya qaala nabigeen wuxuu yidhi sal allahu aleh waali waslem inama addunya adduunyadan liarbacatin afar nin baa iskale amaba liarbacatin afarin afar kooxood baa iskale afar kooxood ayaa ku nool oo ku dhaqanta oo waxaa weyaan ayadna mxuu ahay wax u tartaa amaba ku intifaaca ama xaaladahooda ay tahay weyaan tan koobaad cabdin waa addoon oo rasaqahu llahu ilahay ku irsaaqay maalan maal buu ku irsaaqay iyo wa cilman cilmina ilah ku irsaaqay labada shay loogu jecelay rabbi usi subxana watacala waa maal iyo cilmi fa huwa isaga yattaqii fiihi rabbahu rabbigiisuu ka baqaya yattaqii wuu ka baqayaa fiihi maalkaas iyo cilmigaas rabbahu rabbigiis ayuu ugu baqayaa wa yasilu fiihi wuxuu ka wayaclamu waa ogyahay lilaahi alla weynana fiihi xaqan xaq buu u ogsoon yahay cilmigii iyo maalkii rabbi u siiyey alla kacabsiina uu kordhiyey kadalika raxiimxirrin uu kordhiyey kadalika in ilaahay xaqu kule u ogaadana uu kordhiye weyaan subxaana wa tacaala fa hada ninkanayta biafdali lmanaasili boosaska booska ugu fiican ayuu qofka asaga joogaa weyaan iyo wa cabdin adoona rasaqahu allaahu cilman ilaahay cilmi ku irsaaqay walam yarzuqhu maalan maallo laguma irsaaqin waa faqiir laakina waa caalim weeyaan cilmi ayuu leeyahay ilahay baa cilmihiisa subxana wa tacaala walam yarzuqu maalan fa huwa isagana saadiquniya niyada ka runbadana waa niyada ayuu run ka sheegaya saadiquniya niyadiisa runlow ayuu ka yahay weyaan yaquulu wuxuu leeyahay low ana lii haddii ay ii sugnaan lahayd low ana lii hadduu waan shaqayn lahaa oon fali lahaa bicamali fulaan hebel camalka aad sameeyey ayaan samayn lahaa ninkii hore oo maalka lahaa camalka aad sameeyey ayaan samayna ayuu leeyahay fa huwa qofka asaga maxaa qoran ya fa huwa isagana biniyatihi niyadiisa ayuu ku sugan yahay oo niyadiisa wuxuu niyaystay ayuu leeyahay weeyaan kow fa ajruhumaa labadooda ajar sawaaun waa simay ninkii maalka lahaa oo bixinayay cilmiga lahaa iyo ninkii cilmiga bas lahaa oo laakiin niyada fiican lahaa ajarkooda wuu samayu nabig sal allah aleh allahu akbar waa nicmo aad weyn xaqiiqatan iyo wacabdin addoona rasaqahu llahu allow ku irsaaqay kan saddexaad maalan maal walam yarzuqhu cilman ilmina aan lagu irsaaqin maal bas ayuu le lakiin cilmi ma lahan fahuwa isaga yahbiu wuxuu ku tumanaya fii maalihi maalkiisa biayri cilmin cilmilaaan ayuu ku tumanaya intuudhahaaaaalaa yataqi ma cabsada fiihi maalka dhediisa rabbahu rabbigiis kama baqa weyaan walaa yasilu fiihi dhexdiisa kuma xariiriye raximahu raximtiisa ma xariiriye weyaan walaa yaclamu ma ogsana lilah alla weyna fiihi maalka dhexdiisa xaan aw xaqan xaq ilaahaynu ma ogsano subxaana wa tacaala fa hada kanaytu Eh, fahada kanayto biakhbathi lmanaasili boosaska kan ugu xun weyaan booska ugu liidan ayuu ninkaa joogaa weyaan iyo wacabdin adoon kan afaraad lam yarzuqhu llaahu ilaahay uusan ku irsaaqin maalan maal ma lahan walaa cilman cilmina ma lahan fa huwa isaga yaquulu wuxuu leeyahay low anna lii maalan maal haddii aan ii sugnaan lahaa la camiltu waxaan samayn lahaa fiihi maalka dhexdiisa bicamali fulaan hebel camalkiisa ayaan samayn lahaa fa huwa isagana biniyati huwa fa huwa fa huwa sooba idin qorna fahuwa isaga niyatu waa niyadiisa ama biniyatihi niyadiisa weyaan nacam fawisruhumaa dembigoodana sawaaun waa siman yahay weyaan rawahu tirmidiyu wa qaala xadiiun xasan xadiikana waa xadii saxiixa weynasna nabigeena sal allahu alayh waali wasalam waad u jeedaan saddexna waa ku dhaartay xadiikana waa sheegay intana macnahooda wuxuu ku soo ururayaa qofka in sadaqada ay waxba ka kadalika tawaaduca qofka hoosuusudhigitaan waxba ay dhibaato ay u geensanaynin kadalika su'aasha iyo xumaanta ay leedahay kadalika qofka cilmiga lah oo ah mxuuaha maalka lah oo wanaagga iyo xaqa ku guta fadliga uu leeyahay iyo qofka maalka aan lahayn oo cilmiga lah oo xaqi guta fadliga uu leeyahay kadalika cagsigeeda qofka maalka lah oon cilmiga lahayn oon xaqa la gudanayn iyo xaqi maalka aanan gudanin xumaanta uu leeyahay qofka labadaba aan lahayn laakiin niyada kaas ka raba isna dembiguu leeyahay weeyaan kii marka cilmiga lahaa oon maalka lahayn niyadaas ayaa waxaad ku helay darajadii sara kii waxaa maalkii aan lahayn cilmigana aan lahayn dembigii qofkii mxuu maalka lahaa xumaanta ku samaynayay wuxuu ku gaaray cilmila'aantaas iyo iyo maalla'aantaas iyo niyadxumidaas weyaan niyadxumida khaasatan nacam xadiidka aad wa can caaishata radi allahu tacala canha ardaha ummi lmuminiin annahum iyaga dabaxuu waxay gowraceen shaatan neef ari ayay gowraceen fa qaala nabiy nabi wuxuu yidhi sal allahu caleyh waali wasalam maa baqiya minha neefkii ariga ahaa ama ridi maxaa ka soo haray maa baqiya minha maxaa ka soo haray oo yeella weeyaan maa baqiya minha kama soo harin ilaa katifuha garabkeeda mooyn wax kaloo soo haray malahan hal garab ayaa neefka ariga ka soo haray garabkana waxaa dhici karta in nabigeena sal allahu aleh ali wslam wuxuu jeclaan jiray min alaxmi alkatif garabkuu jeclaan jira nabiga alei slat marka in nabiga loo reebay ay u reebeen ayaa laga yaabaa saasaa suuragal noqon karta qaala wuxuu yidhi nabiga alei slat baqiya kulluha waxaa soo haray dhammaanteed neefkii ariga ahaa dhammaanteed way soo hartay hayra katifiha garabka intaanan ka ahayn waa soo hartay way intii kale waxaa way noo taallaa laakiin garabkii ayaa waxaa weeyaan aan soo harin intii kaleo noo soo hartay weyaan saasuu nabi yiri sal lla ly slam rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun saxiix wamacnaahu tasadaquu biha way sadaqaysteen ilaa katifaha garabkeeda mooyane faqaala nabigu wuxu yidhi sal ly baqiyat lana fi laakhira aakhira ayay noogu baaqi tahay neefka ariga ama ridii ay noogu baaqi tahay ilaa katifuha garabkeeda mooyane garabkii oo adduunkan ku haray ayaanan aakhra noo aadin oon accountiga iyo waxaa bangiga noo gelin wayaan saasuu nabig yihi sal allahu aleh ali wasalam xadiidka aad waan asma binti abi bakrin sidiq radi allahu tacala anhu ardaha qaalat waxay tiri um lmuminiin <clears throat> an asma bint abi bakrin sidiq radi allahu tacala anhu ardaha waxaa weeyaan zawjat azubayr bnu cawaam radi allahu tacala canhu ardaha waa ummi cabdilaahi ibni zubayr radi allahu tacala canhu qaalat waxay tihi asma daata niaaqayn qaala liya rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam laa tuukii ha xirin oo ha xabisin oo ha khayrka iyo dhaqaalaha iyo raashinka iyo waxyaabaha la sadaqaysto oo loo baahan yahay ha xabisin oo ha afka ha ka xirin oo ha reebin oo ha kaydsanin weeyaan oo fayuuki allaahu fayuukiya allaahu fayuukiya fa yukiya calayka alla kadibna uu mxuu aha kaa xabisto ood kaa reebto ood kaa afxirto weeyaan wa fii riwaayatin anfiqii asmoy nafaqay aw anfixii waa isku macno nafaqay weeyaan ayadna aw andixii ama firdhi waa ayadna waa nafaqay du'un walaa koobin oo meel ku xiran weeyaan oo mxuu ahay xijri ku samaynin oo fa yuxsii kadibna u kooba allahu alla weyne calayka dushaada walaa tuucii afka waalka kaga xirin oo ha weelaynin oo fa yuuci illaahu alla kadibna uu kaa weelayso ood afka kaa xirto risiqiisii calayka dushaada muttafaqun calayh xadiidkan waa xadiid cadiima ma rabtaa wax lagu siiyo ma in dhaqaalo badan lagu siiyo adiga wixii adaysa bix adiga waxaad ku baqayshay boqol shilin kun shilin aad ku baqayshay rabbin waxaad ka sugaysaa boqol milyan suuragal mat suuragal maahan marka intii yara dad hayse haddii laakiin aad ku dhegto ood halkaas jeebka dambe aad intaad maraysaad jineer ku sii xirto saas qofkii sirwaal qofkii qamiis watana meelahaas hoos u geliyo intuu muxuu ahay sirwaal kor u qaad sirwaal yar waxaa jira jeebtuug la mogta kaas lagu xidho marka khatar weeyaan saasuu nabiga ilaahi alayhi salaat salaam afkaa ka xirin wax khayrka ha celinin haddii aad samaysan rabbi subxana wa tacala wuu kaa xirnaya weeyaan nacam muttafaqun calayh waanfaxii bilxaai lmuhmala xaad oo la dhibactiray huwa bimacnaa anfiqi weyaan wakadalika andixi intaba waa bixiun xoolaha bixi weyaan nacam xadiidka shan boqol iyo lixdanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu waardaahu anahu abu hurayra samica wuxuu ka maqlay rasuulrasuulka all sala allahu aleh ali waslm rasuulka all isagoo lah maalu lbakhiili qofka bakhiilka tusaalahiisa iwalmunfiqi qofka wax bixiya tusaalaha ay leeyihiin wuxuu yahay ka maali rajulayn laba nin oo kale calayhimaa labada nin dushooda waxaa ahaaday oy xiran yihiin jubbataani laba cambuurbireed ay xihan yihiin ama laba cambuur ay xihan yihiin jubbada caadiga labada cambuuroo caadiga labadan waxaa jaakeedka yar ay xihan yihiin laba jaakeed ay xihan yihiin oo min xadiidin bir laba muxuu ahay cambuur ay xihan yihiin oo bir ah cambuurbireedka caadiga ay xihan yihiin min udayihima labadooda naas laga bilaabo ila taraaqiihimaa ilaa halkaas laga gaaro weyaan halkaas waxaa weyaan labada lafood iyo naasaha inta udhexaysa intaas halay oo xira weyaan camburbereed oo wadnihii iyo meelihii uu ka fadhiyey taqriiban eh, camburbereedkaasaad u xiray oo meeshii waranka iyo leebkii iyo marka lasoo tuuro meeshii difaaci lahayd labadaa nin laba nooc camburbereed xiran ay la tooyihiin yihiin labada nin qofka munfiqa wax bixiyo iyo qofkaana bixin labada ninba birtaas camburbireedkaas oo naasaha ka bilaabana ilaa halkaas gaara mxuu ahaa kalxamaha halkaas gaara inta udhexaysa intaas ayaa waxaa weeyaan eh, laba nin oo birahaas ama camburbireedka xihan ay la too yihiin weyaan soo socota arrinta taraaqiihima waa mxuu ahay labadaas waxaa weeyaan eh, ya kalxama kalxama cafwan nacam faama almunfiqu qofka wax bixina miya falaa yunfiqu ma bixiyo ilaa hadduu bixi sabaqat way dhaqdaa way socotaa way waasac noqotaa way sii birti ayaa sii fidaysa wax bixiyaba tobanuu bixinaya sii fidi waa sii fidi waa sii fidi waa sii sabaqat way dhaqdaa way socotaa weeyaan aw wafarat way tawfiirisaa way ziyaadaa altawfiir hiya ziyaada qofka muxuu ahaa ana wafartu lacag baad haystaa maalan intaas ayaan ka soo reebtay ama waa sii ziyaada waa sii muxuu ahay korortay oo kale weeyaan wafarat calaa jildii haraggiisa ay kusii muxuu ahay fidaa ay kusii socotaa weeyaan xataa tukhfii ilaa ay ka qariso banaanahu farihiis ay ka qariso weeyaan suulashiis iyo farihiis ilaa ay ka qariso ay soconaysaa weeyaan wa tacfuu kadibna ay tirto oy qariso aarahu halkaas way degaysaa marka wuu bixinaya way socona way socona ilaa dhulka ay ka gaarto kadibna raadkiisa taa ay qariso oo qofka asaga marka xaggee lagala soo gaari leeb xaggee lagala soo gaari waran jirkiisa dhan bu qofka asaga o horaan intay u joogtay halkaas waxa u bannaan xagayta marka waa madaxa madaxaana isu difaca u taallaa marka madaxa duu ka gashto koofi biraad gashto marka say u taallaa ayib o wa ama albakiilu qofka bakhiilka miya ciyaada bilahi min albukli nabigan ala sl ilahay buu ka magangeli jira alayh slat slam falaa yuriidu an yunfiqa inuu bixiyo shayan shay ilaa hadduu muxuu inuu bixiyo dama laziqat waxay ku dhegaysaa kullu xalqatin xalqad la arka musmaar la arka oo masaamiirtii eh, ka mid ahayd muxuu ahaa eh, cambuur biraadkii makaanaha meeshay dhab ku leedahay oo kusii dhegi de baasha inay socotso lama rayno qof ku qodbanba qodob caadi ah qodobkiia sii dhagaa saasuu nabigeen sal allah aleh ali wasalam kow fa huwa isagana yuwasicuhaa inuu waasiciyo ayuu rabaa falaa tattasicu iyadana ma waasac noqonayso qofka bakiilkaa ah marka tusaalihiis waa noocaas abadan waa lagu dhegany waxbixintiisii waxaa laisku shabahay birtaas hakada ayaa laisku shabahay weeyaan nacam muttafaqun calayhi waaljubbatu addircu waa camburbiradka wey wa qowluhu ana almunfiqa wa macnaahu cafwan macnihiisa ana almunfiqa qofka wax bixiya kulamaa anfaqa mar alle markuu wax bixiya sabaqat way mxuu ahaa dheeraynaysaa oo wataalat way dheeranaysaa way hormaraysaa wataalat way dheeranaysaa xataa tajura ilaa ay mxuu ka jida wara'ahu gadaashiisa wa tukfii ay qarisaa rijlayhi labadiisa lugood iyo wa aara mashyihi iyo socodkiisa mxuu raadkiisa iyo khuطawaatihi iyo tillaabooyinkiisa weeyaan xadiidka aad wa canhu waxaa lagu waraawiga hore abi hurayra radi allahu tacala canhu arda qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulula rasuulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam man qofkii tasadaqa sadaqaysta bicadli tamratin timir dhiggeed sadaqaysta wax timir u dhigmo oo min kasbin shaqa ayibin ee wanaagsan xalaal ah oo shaqo xalaal uu soo shaqaystay timir wax u dhigma qofka ka bixiyo walaa yaqbal allahu alla ma aqbal ila ayiba shay xalaala mooyan wax kale alla ma aqbale faina allaha alla weyne yaqbaluha wuu aqbalayaa biyamiinihi midigtiisa ayuu rabbi subxana watacaala ku aqbalaya ood kula wareegaya weyaan uma intaa kadibna yurabbiha wuu barbaarinaya wuu badinaya wuu xoojinaya wuu weynaynayaa lisaaxibiha qofka sadaqada iyo xoolahaas wanaagsan lahaa kamaa yurabbii siduu u barbaariyo axadukum midkiin fuluwahu faraskiisa yar ama filwahu faraskiis yar labadaba mxuuah waa la dhihi karaa weyaan xata takuuna ilaa ay ka ahaata mila kale saasuu nabigeenle sal allah alay slam muttafaqun calayh qofkii la baxa sadaqada iyada ahna ay la too tahay timir ay la too tahay tamr timir ay la too tahay ilaahay dartiina maxaa u bixiya xalaalna ay tahay ilaahayna waxaan ayibhen ma aqbalay qofka asaga rabbi subxaana wa tacala wuxuu u u barbaariya sida adinka faraska yar markuu dhasha soo lama dhawro lama barbaari lama xanaanay ilaa aad markaad ka weynaado saasoo kale ayuu rabbi subxana wa tacala u barbaariyaa ilaa muxuu ahay buur oo kale ay ka noqoto weeyaan aayad qur-aan oo arrinta iyada caddaynaysa ayaa jirto aye yamxaqu allahu ariba wa yurbi alsadaqaat halkaas timirta bix kadibna xalaalna ha ahaato rabbina ula qasa subxaana wa tacala maalinta qiyaama buur ka weyn ayaad rabbi subxana wa tacala ku siinaya weyaan nacam alfuluwu bifatxi lfaai faada oo muxuu ahay la kordhaba iyo wadammi laami laamta oo la godo iyo watashdiidi lwawdu awda oo la shida wa yuqaalu ayضa bikasri alfaai wa iskaani allaam filwahu wa takhfiifi lwaawi wa huwa almuhru weeyaan nacam xadiidka an laba iyo lixdanaad wa anhu abi hureyra waxaa lagu radi allahu tacala anhu ardo can nabi nabig wuxuu ka wari sal allah ly wuxuu yidhi baynamaa goor ama waqhti rajulun yamshi uu socdo bifalaatin meel bannaan oo min alardi arlada ka mid ah fa samica ninkaas wuxuu maqlay sawtan cod ayuu maqlay fii saxaabatin oo mxuu ahaa daruur gudaheeda ku jira sawt ayuu ka dhex maqlay fii saxaabatin daruur gudaheed ka maqlay weeyaan sawtka muxuu leeyahy marka asqi xadiiqata fulaan ninka hebel la yidhahda beertiisa waraabi ayuu ka dhex maqlay weeyaan daruurta gudaheeda fatanaxaa kadibna waxaa fogaaday oo dhaqaaqay daalika asaxaabu daruurta oo taa ah. oo fa afraqa wuxuu ku shubay marka maa'ahu biyihiis wuxuu ku shubay fii xaratin meel shiila madow ah xarada waxaa weyan alardu almaksuwatu bilxijaarati sawda waa arla oo dhagxaan madow ilahi uu ku daboolay subxana watacala arrinta ayada marka qofka madiine markuu taga ama galbeedka ha u baxa madiino amaba qorax kasoo baxageedo madiine ha u baxa shiilimadowdaas waad arkaysaa marka xaradaas ayaa marka biyihii ay daruurta ayada ay ku sii daysay kow fa idaa waaba iyadoo sharjatun meel jeex ah amaba kanaal ah min tilka asharaaj kanaaladaas iyo jeexyada ka mid ah qad istawcabat waxay ururisay oy koobtay dalika almaa biyahaas oo kullahu dhammaantiis biyihii oo dhan halkaas kanaalay ku wada aruureen meel kaleba ma aadinba dhibac meel kale ma aadin faidaa waaba iyadoo cafwan fatatabaca almaaa biyihii ayuu marka ninkii raacay meeshay aadaayeen biyihii dabagale daruurtii hal meel ay ku shubantay kadibna jeex amaba mxua kanaal ayaa la booday ama faraq waxaa tidhahdaba ayaa la booday faraqii bas meel kale biyaha kuma laamayaan ninka biyihii dabagalay marka faidaa waaba iyadoo rajulan nin qaa'imun uu taagan yahay fii xadiiqatii beertiisu dhex taagan yahay nin baa beertiisi dhex taagan yuxawilu wuxuu wareejina almaa biyaha ayuu kala mxuu ahay shaandhayna ood kala wareejina bimisxaatihi badeelkiis ayuu mxuuah saas intuu leex saa yeel saa yeel ayuu leeyahay oo kanallayuu wuxuu ku kala hagaajinayaa kabaabooyinkii iyo biyaha muxuu ahaa lagu waraabina ayuu ku kala toosina weeyaan faqaala lahu wuxuu yidhi yaa cabdallah addoonka allow masmuka magacaa lagu yidhahdaa qaala wuxuu yidhi fulaan hebel baa la yidhahdaa lilismi magaca ayuu u sheegay alladii magacaasoo samica uu ka maqlay fi saxaabati daruurta magac uu ka ayuu maxaa u sheegay weeyaan faqaala lahu wuxuu yidhi yaa cabdallahyow lima sa'altanii maxaad ii weydiisay ismi magacayga faqala wuxuu yidhi innii aniga samictu sawtan cod iyo dhawaaqa fi saxaabi daruurta gudaheeda ka dhawaaqa alladii daruurtaasoo haada kanayto uu yahay maauhu biyihiis uu yahay weyaan yaquulu codkaas muxuu leeyahay asqi xadiiqata fulaan hebel beertiisa waraabi lismika magacaada inuu ku dhawaaqicodkaasaga weyaan fama tasnacu fiiha maxaad ku samaysaan faqaala wuxuu yidhi ama ida qulta haddii aad tira haada arrinkaas haddii aad tiri ood warkii ogaatay ood arrinta ay fainii aniga anduru waan fiiriya ilaa maa shay ayaan fiira yahruju minha beertan waxay ka soo baxayaan fiiriya fa atasadaqu waxaan sadaqaysaa biuluii saddex meelood hal meel horta waan sadaqaysani warba ma lahaba sadaqa iyada kow wa aakulu waxaan cunaa ana anigo ciyaalkaygana uluan saddex meelood hal meel annagaa cunna masruufkanaga wa wa aruddu waxaan ku celiyaa fiiha iyadana uluahu saddex meelood hal meelna meeshaan ku celiyaa oo muxuu ahaa shaqaalihii iyo waxaa weeyaan kawaaweyntii iyo hawshii laga qabanayey iyo hawshiiaan muxuu ayadan ku celiya dib ugu celiya weeyaan saas ayaan ku sameeyaa rawaahu muslim xadiidkan imam muslim ayaa wariyey marka xadiidkan waa xadiid cadiim ah bal qof tijaabiyaan u baahana marka ragga halkaan fadhiya ka mid ah qof arrintaa tijaabiya oo waxaa weeyaan markii sanadka intuu shaqeeya zakada wakhtigeeda la gaaro oo zakadii la bixiyo miiqa la faa'iday hal milyan lala faa'iday malyankii saddex boqol waa biil kow saddex boqol saddex boqol iyo soddon waa biil saddex boqol iyo soddonna waa aadii la horaysa ad weyaan addex boqol iyo soddon waa biil amaba waa faa'iido ood ah lagu daray saddex boqol lagu celinaya oo ah dukaamo kale iyo waxbaa lagu sii bal qof tijaabiyaa loo baahan yahay ayada kadibna sanad dam hadii la nool yahay noo warkeeloo yihahda baash saasay noqotay rawahu muslim alxaratu sida dhabtar dad baa tijaabiyey ku faaiday aad ugu faa'iday aakharana wixii jiro ayaa ka sii qiimo badan wala alaakhiratu akbaru darajaat alxaratu alardu wayaan almulabasa la hugiyey xijaaratan dhagxaan sawdaa ee madmadow wsharjatu bifatxi shiin ilmucjama waiskaani ra wabiljiimi hiya masiilu lma biyaha meesha ay maraan faraqa amaba kanaalka amaba jeexa waxaa tirahdaa weeyaan rawahu muslim eh, cafwan eh, nacam rawahu muslim xadiidka ama baabka baabu nahyi can albukhli bakhaylnimo oo laiska reebo oo laiskaga diga ayuu baabkan u baab yahay weyaan washuxi bakhaylnimada teeda aadka u daran annaga bakhaylnimo waan garanay laakiin shuuxiga bal af soomaali ku sheega waa bakhaylnimo shadiida haye alluqa soomaaliya saxiixa haye maya maya hal kelimaan rabnaa <laughs> hal kelimaan rabnaa ya sheekh waxaan rabnaa af soomaaliga hadda bakhayl sooma bakhaylka waa la sheegay bakhiil waa okaadi maya tafsiirka ma rabno waxaan rabnaa kelima eray bixinaa loo bahan yahay shuxiga haa yaa qaduuc <laughs> qaduuc maasha allah magacaadda fiican waa aye yaa sheekh qalbi kacayr qalbi cayr maasha allah qalbi cayr shadiid miya dhaquul iyo bakayl yaa daran ya qaduca marka waad fahanteen marka waxaan lahay af soomaaliga looma heli doono mxuu shuxiga in kasta oo inta hadda la sheegayba inta badan qalbi kacayrkaasoo kale horta isaga waa imtixaanba mogta imtixaan waa eh, ficlan qofka wax kastuu haaya abadan kaas horta waa macno qaduucana ma ka daran yahay bakiilka ya naftiisu ka bakiila qaduu ayib alcumuum waa kaas baab nahyi iska reebitaan la iska reeb can albukli bakhaylnimo iwa shuxi qaduucnimo qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi wa amma man bakhila qofka bakhaylo oo wastahnaa deeqtooma oo wakadaba beeniyo bilxusnaa tii wanaagsaneed beeniyo fasanuyasiru waxaan u yasiraynaa lilcusraa tii culseedaan u yasiraynaa wamaa yugni matara oo wax kama tara ama uma taro wamaa yugni kama tara canhu xaggiisa maaluhu maalkiisa wax kama tara weeyaan idaa taradaa markuu naarta ku hoobto ciyaadan billaah wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waman yuuqa qofkii laga dhowra shuxa nafsihi naftiisa qaduucnimadeeda fa ulaaika kuwa iyaga huma iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay weyaan wa ama alaxaadiiu axaadiista miya fataqadamat jumlatun minha jumlo ayada ka way soo hormartay wa fi lbaabi saabiq xadiidkanan ku daraya intuusan sheekh aadimin xadiidka aad an jaabir ibni cabdilahi radi allahu tacala canhu ana rasuula rasulka sal allah aleh waslm qaala nabigeena wuxuu yidhi ittaquu war iska ilaaliya iska dhowra aulma ulmiga iska dhowra fa ina ulma ulmiga ulumaatan waa mugdiyaala yowma alqiyaamati maalinta qiyaama war wattaquu iska ilaaliya iska dhowra ashuxa qaduucnimo iska ilaaliya fa ina shuxa qaduucnimada ahlaka wuxuu halaagay man dad ayuu halaagay umam oo kaana ahaaday qablakum hortiin xamalahum wuxuu ku xambaaray calaa an safaku inay daadiyeen dimaahum dhiiggaalkooda wastaxalluu ay bannaysteen maxaarimahum xurumaadkoodii waxyaabay laga xaram inay bannaysteen ayaa waxaweyn ku xambaaray rawahu muslim baabu liihaari wlmuwaasaat wuxuu u baabya baabkan aliihaar qofka inuu mxuu ahay u daro qofki kale oo naftiisa nafti kale ka hormariyo nafti kale xoolihiisii ayaa waxaa weeyaan qofkii kale ayuu siinayaa isagoo u baahan waxaa qofka cagsi waxay u tahay ama ay ka hor imaadsan tahay shuxigii iyo walmuwaasaad xiriirin dadka la xiriiriyo oo weliba maal iyo waxsiin lagu xiriiriyo ayuu baab yahay weyaan fadliga ay leedahay waxbixinta waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood maraatib bimanaasiil bay leedahay martabada ugu hoosaysa waa alsakhaau sakhaawa tan labaadna aljuudu tan saddexaadna waa tan alithaaru sakhaaga wuxuu yahay qofka adoo wax u baahan oo wixii u baahan ma ahan adoo mxuua ah iska faajafaajoona ayaad waxaa weyaan malaayiin baad haysata kunkoo shilin iyo shantoo kun iyo waxbaad qof ku tuurtay iyo wax la mid ah. ka asaga sakhaa weeyaan sakhaa amaba wax yara fiicanaad siisay lakiin wax weyn kaama nusqaaminaysa mana dareemaysa xataa taa waa sakhaawo tan labaad waa arrinta ah aljuud juudkana waxaa weeyaan wixii aad haysatay ayaad kala qaybisay qaybna waxaad siisagii qaybna adaa la hartay amaba qaybta isaga aad siisay ayaa badan qaybta aad la hartay ayaa yar juud ayaa la yidhahdaa qaybta iiaarkana waxaa weeyaan wixii aday aad haysatay ayaad qofkaas siinaysaa dhammaantood aadna waad u baahanta oo qof ka maarmay ma tihid taana waxaa la yidhahdaa aliaar tan hadda ammaanan waxaa weeyaan waa taayada laakiin shardi baa ku xiran culimada ku xireen shardigaas waxaa weeyaan eh, aayaadka qur-aanka iyo axaadiista in badan ay sheegayaan in qofka uusan muxuu ahaa dhibaato ay kaga imaanaynin ay laazim ku noqonayn inuu muxuu aha tuugsada dadkii ama dadka u banbaxa amaba naftiis u halaaga ama ciyaalkii iyo waajibkii wixii lagu lahaa marka taana waxaa weeyaa in qofka dhibaato ay ugu imaanaynin oo isagii ama ciddii uu gacanta ku haayay ood mas-uulka ka ahaa ay ku dhiboonaynin ta ayada ah ayaa waxaa la yidhaahdaa aliihaar aljaa'is laakiin haddii intaad muxuu itaar xoolahaadii aad wada bixiso kadibna aad gacanta ku soo dhacda ood islaamkii markau gacmo horsato ama ilmihii iyo carruurtii iyo xaaskii ay baahdaan oy kadibna ku dhacda in ay eh, ummado kale u baahdaan ta ayada itaarka la ammaanay ma ahan weeyaan nacam xadiidka aad iyo aad waan abi hurayrata qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waama man bakhila qofkii bakhaylo ya ay ku taala wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wayu'iruuna way doorayaan calaa anfusihim naftooda ay ka doorayaan walow kaana haba ahaata bihim iyaga khasaasatun baahyaa ku sugnaata weyaan iyaga haba baahnaadeenoo oo u baahnaadeen eh, naftooda ay ka doorayaan ay u doorayaan dadka kale weyan u baahnaa qaala tacala alle wuxuu yidhi wayucimuuna ay quudinayaan muminiintii aacaama cunno ay quudinayaan calaa xubihi jacaylkiisa laga qabo miskiinan bay quudinayaan miskiin iyo wayatiiman agoon iyo waasiiran qof lasoo qafaashiyo ma'suura intabay quudinayaan inamaa nucimkum liwajhi illahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukura nacam dadka ahlu biriga ah ayaa noocaas lagu yaqaana weyaan xadiidka an iyo afar iyo lixdanaad an abi hurayrata radi allahu tacala anhu ardaahu qala wuxuu yidhi abu hurayra ja'a rajulu nin baa u yimid ila nabi nabigu yimid sala allahu aleh ali wasalam fa qaala wuxuu yidhi ninkaas innii aniga majhuudun nin la dhibaateey baan nahay dhibaataysan ayaan nahay fa arsala nabigu wuxuu u diray ilaa bacdi nisaa'ihi haweenkiisa qaar ka mid ah ayuu muxuu ahay qof u diray ood leeyahay wax ma haysaan fa soo saaray maa ilaa maaun biyo wa wax kale ogtaydi maahan weyaan biyo umbaan hayaa uma intaa kadib arsala wuu diray ilaa ukhraa mid kale oo xasiis ka mid ah ayuu nabiga fartiin u faray oo amaad rasuul u diray weyaan faqaalat waxay tihi mila dalika sidii oo kale ayay tihi weyaan xataa qulna ilaa ay ka dhahan kulluhunna dhammaantood mila dalika sidaasoo kale maxay leeyihiin laa maya wladii allihii baan ku dhaartay amaan ku dhaaranay bacaa kugu soo bixi bilxaqi xaq maa cindii agtayda ma ahanin ilaa maaun biyo mooyn wax kale agtayda ma ahanin weyaan dhammaantood saasay ku wada rawaaqeen haweenka nabigana sal allah aleh ali waslem faqaala nabi nabigu wuxuu yidhi sal allahu aleh ali man yudayifu ama man yudiifu yaa martigelina haadaa ninkan eh, rafaadsan oo majhuudka ah yaa martigelina weyaan man yudiifu yaa martigelina haada kanayta aleyla caawaya martigelina weyaan faqaala rajul nin ba wuxuu yiro meel ansaar ansaareed ka mid ah ana anaa martigelina yaa rasuullah rasuulka allow faindalaqa bihi wuu la aaday ilaa raxlihi gurigiisuu la aaday ama heryadiisuu la aaday ama gurigiisuu la aaday fa qaala wuxuu ku yidhi limraatihi haweenaydiisa akrimii karaamay dayfa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam martida wa fii riwaayatin qaala wuxuu ku yidhi imraatii haweenaydiisa hal cindaki shayun wax cunno miyaad haysaa fa qaalat waxay tihi laa maya ilaa quuta sibyaani carruurtayda cunnadooda oo caawa aan ugu talagala cashadii mooyeen wax kale ma haya weyaan qaala wuxuu yidhi facalliliihim daahi ilmihi oo ilmihii mxuu ahay moogeysii bishayin shay ku daahi weeyaan wa idaa aaraaduu markay doonaan cashaaa markay casho doonaana may ka horan maxaa idin qoran facalliliihim bishayin fanawimiihim hurudsi weyaan cashaheedii haddii ay ku weydiistaan intaad wax ku yar mxuu maaweeliso ood ku daahisid kadibna waxaa wey markay casho ay doonaanna hurudsii weyaan nacam waidaa dakhala markuu soo gala dayfuna ninka martida nooa markuu soo galana faadfi'i waxaa damisa assiraaja faanuusa dami kow wa ariihi waxaad tusisaa ood muxuuaha moodsiisaa annaa cunayna moodsiya weeyaan oo qof muxuuha wax oo kale iska dhig aan ka dhigna dhammaanteen saasaan yeelanno faqacadu way fadhiisteen wa akala dayfu martida wuu cunay wabaataa waxay baryeen taawiyayn ayagoo muxuuha boglaalan ayagii carruurtoodiiba ayay baryeen weeyaan falama asbaxa markuu bariistay ad ajib allaahu ilaahay wuu la yaabay min aniicikumaa ficilkiina aad samayseen iyo hawsha aad subiseen ayuu la yaabay bidayfikuma martidiina alleylata xali aad ku samayseen ilahi wuu la yaabay subxaana watacaala arrintii aad samayseen ood naftiinnii iyo carruurtiinnii aad muxuu ahay aad ka doorateen dayfkii martidii weliba si aad u qiimo badan oo xikmad ay ku jirta aad samayseen arintaas rabbigan wuu la yaabay tacajubkaasna waxaa weye jeclaan uu rabbi jeclaaday subxaana wa tacala arrinta ayada oo arrin wanaagsan inay samaynay rabbi subxana wa tacala arrintaas eh, ula yaabay weeyaan tacajubkaasna waa sidaan hore u sheegnay tacajuban yaliiqu bicadamatihi wa jalaalihi wa sulطaanihi wa kibriyaa'ihi wa jabaruutihi caza wajal an boqol iyo han iyo lixdanaad xadiidka ah, waxaana waxaa laga wariyy hore abi hurayre wayaane qaal wuxuu yidhi abu hurayre qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allah aleh ali waslam acaamu اlitnayni laba cunnadood kaafi wuxuu ku filanya aalaaa saddex wa acaamu alaaa saddex cunnadoodna kaafi wuxuu ku filaya alarbaca afar ayuu ku filan yahay weyaan muttafaqun calayh wa fii riwaayatin riwaayad oo limuslim muslim uu leeyahay can jaabir uu ka weri radi allahu canhum can inabi uu ka weri sala allahu aleh ali waslm qaala nabigan wuxuu yidhi tacaamu lwaaxidi qofka muxuu aha keliga cunnadiisa yakfii wuxuu ku filaya alinayn labuu ku filan yahay wa acaamu nayn laba cunadoodna yakfi arbaca aar ku filan yahay wa acaamu arbaca afar cunadoodna yakfi wuxuu ku filan yahay amaaniya sideed ayuu ku filan yahay weyaan cunnadii loo sameeyey laba saddex oo ku filan tahay tan saddexna afar ay ku filan tahay riwaayadan kalena waxaa weeye qofka cunnada loo sameeyey laba ay ku filan tahay labadana afar afartana sideed weeyaan maxaa yeelay cunnada qofka inta ku filan jirkiisa waa in yar weyaan intaan kaloo aragteen fadalaad iyo wax soo baxa oo mxuuah musqul lala aada inta badan noqdaan weyaan xadiidka aad wacan abi saciidin khudri waxaa lgu radi allahu anhu arda qaal wuxuu yidhi baynamaa goor waqti naxnu annaga fii safarin aan ku safar maca nabi nabiga aan la jirna sala allahu aleyh waali wasalam id ja'a waxaa yimid rajulnin baa u yimid calaa raxilatin daabba iyo neef uu saaran isaga uu leeyahay fajacala wuxuu gudagalay yasrifu inuu mxuuha leexiyey basaraw araggiisa yamiinan midig iyo wa shimaalan bidaxusaa u leexina marna saasuu mxuuha fiirinaya marna saasuu leeyahay nin wax doonna weeyaan faqaala rasuulu llahi rasulka al wuxuu yidhi sala allahu man kaana qofku ahaada macahu maciisa oo wata fadlu dahrin dhabar dheeri ah wax la fulo dheeri ah qofkii muxuu ahaa wato falyacud ha kula laabta bihi isaga calaa man la dahra lahu qofkii aana dhabar haysanin weeyaan waman kaana qofka ahata lahu isagana fadlun dheeri oo min zaadin zaad iyo cunno ahna ha kula laabta bihi isaga calaa man la zaada lahu qofkaan zaad haysanin ha kula laabta weyaan oo ha siiya fadakara wuxuu sheegay nabigeena sal allahu aleh ali wasalam min asnaafi ilmaali maalka sinfiyaalkiisa noocyaalkiisa maa dakara wuxuusheegay ayuu sheegay xataa ra'aynaa ilaa aan ka aragno annahu laa xaqa xaq inuusan lahayn annahu shaniya laa xaqa xaq inuusan u sugnaanin liaxadin qof oo mina annaga naga mid a fii fadlin wax dheeri ah haddii aad laba haysato marada kale qof kala sii haddii aad laba kiila haysato kiilana kugu filanya kiilada qofka kala sii saas ayuu nabiga ilaahi salaatu salaam saasuu ku yidhi macnihiis hadal uu yahay ilaa annagaan ka dareenna qofka inuusan xaqba u lahayn wax dheeri inuu muxuuha isaga wata oo walaalkiis unu wuxuuga haysanin saasuu leeyahay radia allahu tacala an wardahu muslim xadiidka aad wacan sahl ibni sacdin saacidi radi allahu tacala canhu arda ana imra'atan haweeney ayaa ja'at waxay u timid ilaa rasuulilahi bay u timid sala allahu aleh ali wasalam biburdatin go' ayaa uli timid go' weliba hoosgunti weeyaan oo mansuujatin la talay oo gacankutal ah fa qaalat waxay tihi nasajtuhaa waxaan ku talay biyadaya labadayda gacmood liaksuuka inaan ku hugiye ha iyada aan ku hugiye ood adiga aad maxoo xirato ayaan kugu tala weeyaan faahadaha nabiy nabiga ayuu qaatay sal allah ale waslam muxtaajan ilayha isagoo aad ugu baahan ayuu nabiga qaatay sal allah aleh fa kharaja ilayna wuu noo soo baxay annaga wa inaha iyadana liizaaruhu hoosguntigiisa ay tahay weeyaan faqaala wuxuu yidhi fulaanun hebel saxaabigii qofka musanninka muusan magacaabin hebel ayaa wuxuu yidhi aksuniiha nabi allow ihugi oo ani isii maa axsanaha maxaa ka wanaag badan wanaag badana nabi allow ani ihugi oo ani anqaata wayaan isii fa nabi wuxuu yidhi nacamha wanaagsan tahay waana ku siinayaa weyaan fa jalasa nabigu nabigu fadhiy sal allahu aleh ali wasalam booska la fadhiy waa iska fadhiistay uma intaa kadib rajaca wuu laabtay oo fatawaaha wuu duubay nabiga calayhi salaatsalaam soo duubay intuu guriga aaday ayuu marada soo duubay weyaan nacam uma arsala biha wuu u diray ilayhi ninkii fulaan ahaa oo maradaas macwiista weydiistay ama maradaasguntiga weydiistay ayuu nabigu u diray calayhi salaatu wasalaam faqaala lahu lqowmu qolyihi waxay u yidhahdeen maa axsanta wanaag maadan samaynin wax xunbaad samaysay wax wanaagsan maadan samaynin labisaha nabiy nabiga ayaa xirtay muxtaajan ilayhi asoo u baahan nabiga xirtay calayhi salaatu wasalaam uma intaa kadib sa'alta waad weydiisatay inaad ku siiya wax xunbaad samaysay oo wacamilta alimta waadna og tahay annahu nabigeenna laa yarudu inuusan celinin waad ogsoon tahay qof wax weydiistay nabiga wax alla weydiistay inuu maya yidhahdo inuusan dhaqankiisa ahayna adoo ogsoon ayaad nabiga calayhi sala slam weydiisatay isagoo wax u baahan ayuu xirtay wax xunbaad samaysay nabigana waad ka qaadatay waa la dhalaacay ninkii nacam faqaala wuxuu yidhi innii aniga wallaahi ku dhaartay maa sa'altuhu nabiga uma weydiisanin lialbisahaa inaan xirto uma weydiisanin inamaa sa'altu waxaan u weydiistay litakuuna inay ahaato kafanii kafantayd inay ahaataan u weydiista weeyaan qaala sahlan wuxuu yidhi fa kaanat waxay ahayd maradii ayad ahayd kafanuhu nabiga kafantiisa ay ahayd sal allahu aleh ali wacafwan ninka asagaha saxaabigaha kafantiisa ay ahayd weeyaan rawahu lbuhari xadiidkan marka waxaad ka garanaysaa in nabigeena sal allahu aleh ali wslam caadaa u ahayd haddii wax la weydiisto inuu bixiyo macuustii xataa aad u baahnaa ama maradii hoosguntiga aad baahi badan uu qabay ninkii isagoon xataa majlis ka kicinaya muxuu ahaa ayuu bixi nabiga sal alla slam saas ayuuna nabigan alai sl slam ahaa nacam xadiidka shan boqol iyo lixdanaad wa can abi muusa laga wariyay radia allahu tacala canhu ardahu qala wuxu yidhi abu muusa qaala rasulula rsulka al wuxuu yidhi sala allahu aleh ali oo muxuu ahaa uu ka dhashay abu muusa alashcari idaa armaluu haddii ay filqaswi duulaan ayaga ku sugan xoolihii ay cunnadii ka dhammaato oy meeshii faaruqda hadday faaruqaan aw qalla uu yaraada acaamu ciyaalihim ciyaalkooda ama reerahooda cunadooda ay yaraata bilmadiinati madiina ayagoo ku sugan jamacuu waxay kulmiyaan maa indahum wixii agtooda ahaaday oo haayaan ayay kulmiyaan dhammaantood fii awbin waaxidin hal mar ay ku kulmiyaan uma intaa kadib ikhtasamuuhu ay qaybsadaan baynahum dhexdooda fii inaain waal bay ku qaybsadaan waaxidan ee keliah ah, bisawiyat si siman ay u qaybsadaan ayaga minii ana igamid yihiin oo ana iga tirsan yihiin wa ana anigana minhum ayaga ka tirsanahay nabig yiri sal alla sl mutafaqun calayhi armalu ay faraqa zaadahum zaadkooda u dhammaaday weeyaan aw qaaraba alfaraaqa amaba inuu dhammaado ayuu muxuu dhowaaday nimankaas ashcariyiinta ah ahlu qur-aan ahaayeen waxaa ka dhashay ninka la yidhahdo abi muusa alashcari radi allahu tacala anhu arda laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud waa ninkuu nabiga yidhi calayhi salaatu nimankaas marka khaslad iyo sifo u qiimo badan oo khisaala alislaam wa khisaala ahli aliimaan wa khisaala almu'miniin wa khisaala ahli almaru'a dadka ahlu muru'ada iyo ahlu iimaanka khaslad ay leeyihiin ayaad nabigeena ku tilmaamay sala allahu aleyh waali wasalam safaran waxaadaran ama safarha ku jireena amaba muxuu magaalaha joogeena wuxuu leey nabigeena sala allahu aleh waali wasalam ree ashcariyiin haddii ay ayagoo safar ku sugan zaadkoodii uu yaraado ama uu dhammaado ile markii la socda ninbaa wuxuu wataa toban kiila nina shan kiilo wataa istiqdaamkiina waa isku mid kii shanta kiila ahaa shaki ma lahan ama haaliban kii tobanka kiilaha hadduusan ku ciyaarin cunnadii ayaa waxay u soo harayaan kii shanta kiila ka dhammaanaysaa laba kiila ayaa kan soo hartay kan waxba uma soo harin kan afara u soo hartay kan tobana u soo hartay wamaa ilaa daalika haddii arrinta ay dhacdo waxay samayn jireen radia allahu tacaala ardaahum amaba ay markay magaalada joogaan magaalada madiina ayagoo jooga ayaa qaws baa waxbeeli oy cunnada ka dhammaanaysaa qolana waxbaa u harsan kadibna waxay leeyihin warkaaliya cunnada soosaan ma noqonin aan isu nimaadno mara la fidinaya ama sad baa la fidinaya kadibna wax alla wixii la haayay oo cunno ahaa nooc ayaa meeshii lagu soo shubay marka lagu soo shubo waa dari kadibna dabcan eh, macnaheeda ma ahan iyo waxaa laisku qasaya bur macnaheeda ma cunadii sinfi walba meel baa lagu soo shubi inta bur ahayd meel baa laiskugu geyni timir meel baa laiskugu geyni qamadi meel baa laiskugu geyni bariis meel baa laiskugu geyni hadduu bariis jiri marka iyada weyaan marka kadibna waxaa la samaynayaa si siman loo qaybsanaya garaam siman baa lagu qaybsanaya haddii ay labalaba suus u gaarto labalaba kiilo ama laba mud ama laba saac wamaa ilaa dalik inta ay u gaarto u qaybsanayaan kana wax badan hay iyo kana waxba keenin ma ahan ayadana waa arrin ay isku yaqaanoo dhaqan u ah nabigeena ala sla slam marka muxuu yidhi sife aad u sarraysa ayuu bixiyey maxay tahay fahum minii wa ana minhum qolyaha iyaga ah aan ka tirsan aniga dhaqankayga iyo muxuu ahay muraa'adayda iyo ariiqayga waa ariiq asaga ah. kan saxda ahna waa ka ayaga weyaan iyagana ana igamid oo wanaaggii muxuu aha la imaadeen waan sidaas ayada ayaana u rabaa ayagana ay u sameeyeen waana sida habboon oo wanaagsan ayuu nabigeen le sal allahu aleh ali marka waad garanaysaan in muslimiinta in badan oo ka mid ah ay jawca ay baahan in badan oo ka ah ay qaawan yihiin ooy dhar fiican in badanoo ka mid ah ay isbitaalada yeelaan in badanoo ka mid ijaaraadka ay dhibayaan in badanoo ka mid ay bacyaal ku jiraan nama foga waad garanaysaan bacyaal ay ku jiraan in badanoo ka mid bannaanaha ay jiifaan muslimiinta in badanoo ka midna bifadlillahi casa wajalla waraxmatihi ay ayagana dhaqaalo ay haystaan marka arrinta ayada ah ma dhacdeen ma dhacdeen arrinta ayada ah haddii ayna arrintan ah kudhaganaanta iyo shuxiga iyo bukhliga usan jirin weyaan maalin dhaweyta ayaa waxaan akhrinayay arooska adduunka ugu qaalisan meeluu ka dhacay malta inay hadan filaya gabar muslimadda iyo wiil muslima ayaa is aroosay wuxuu ahaa arooskoodii aan filayaa haddii aanan khaldamin saddex bilyan oo dolar bilyan milyan maaha waa saddex kun oo milyan oo dolar dadka ayagaoo ku nool dalka asaga haddii loo qaybiyo nin walba wuxuu ugu toosi lahaa labaatan kunoo dolar dadka dhan oo ku nool meesha yada wuxuu ku aadi lahaa labaatan kun oo dolar soo maadan garan markaba qof faqiira la arki lahaa qof labaatan kun oo dolar ha iska warraba iyo labaatanlabaatan kuna siyaadacaw noo qaybiye wax kitaabka dhegeysta waa la waaye marka waxaan kala jeedaa marka bal arrinta ayada faqriga marka jiro sababtu waxay tahay qofkii arsidadii bunuugtii ayaa buuxda halkaas ayaa lagu shubi qofki muxuu ahaa cid u milicsana lama arko sii biiri sii badi marka arrintaas ayaa keentay ikhwaanii fillah xitaa haddii zakada sidii ahayd loo bixin lahaa faqriga ma jireen marka waxaa xadiidkan iyo baabka wuxuu caddaynayaa qofka muminka ah xoolihiisa asaga ma lahan qofka muminka xoolihiisa muminiinta lalah muslimiinta lalah fuqaradaa lalah wa fii amwaalihim xaqun macluum lsaa'il wاlmaxruum hada wallah aclam wsal allah wslm ala abdi mustafa